بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray baabu kayfiyaة اlqisaasi wamustawfiihi wاlاkhtilaafi fiih waxaan soo gaadhnay cinda qowli اlmuصنif raximah اllah walaa tuqطacu صaxiixaة bishallaa walaa tuqطacu la jari maayo صaxiixatun xubin fayow bishallaa xubin engegan loo jari maayo wain radiya haba ku raalli noqdo aljaani kii waxyeelada geystay falow facala haddii uu iska sameeyo oo waxa weeye qofkii xubinta ka jaray uu asna ka jaro lam yaqac ma dhacayo qisaasan qisaas bal iskaba dhaafee calayhi waxaa ku waajibaysa diyatuhaa xubintaa uu gooyey magteeda falow saraa hadday xubintii ay nafta u tallowdo u dhinto qofkii fa calayhi waxaa ku waajibaya qisaasu nafsi nafta qisaasteedii wuxuu ku xubin fayow loo goyn mahayo xubin engegan bimacnaa qof gacantiisu maalan ay fayowdahay haddii uu gooyo gacan qof alalan gacantiisu qalalanta engegantana shaqaynaynin waxa weeye qofkaa gacanta engegan looga qisaasi mahayo kan gacantiisu fayowdahay la goyn maayo waaya xataa haddii jaanigii ninkii waxyeelada geystay uu raalli kuya leeyahay gacanta hadduu doono ha iga qisaasto gacantayda ha jarto maxay labadan gacmood isuma dhigmaan gacantan ka qaalisan gacantan engegan marka gacan aan gacan shaqaynaysa oo fayow isuma dhigmaan haddaba haddii uu degdego ninkii waxa weeye gacanta engegan laga jaray oo ninkii gacanta fayoobeed uu gooyo taasi qisaas dhici maysee waxaaba ku waajibaysaa mag sababtoo ah dee waxuuna xaq u lahayn ayuu la yimi waaya hadii qofkii uu dhinto oo gacantii laga gooyo u dhintana qisaas baaba ku waajibaysa qisaasu nafsi baa ku waajibaysa maxaa yeelay wuxuusan xaq u lahayn ayuu sameeyey gacantan muusan mutaysanin inuu goosto marka mar haddii qofkii uu dhintay dee damaan baa ka waajibayo waa loo qisaasayaa wuxuu ku yidhi walaa tuqطacu la goyn maayo saxiixatun xubin fayow bishalla'a xubin engegan loo goyn maayo wa in radiya aljaani kii waxyeellada geystay haba ku raali noqde ee in laga qisaasto falow facala haddii uu majni calayhigii uu sidaa yeelo oo gacantii fayoobayd uu gooyo lam yaqac kaasi dhici maayo qisaasan qisaas dhici maayo bal iskaba dhaafe calayhi waxaa ku waajibaya diyatuhaa magteeda ayaa ku waajibaysa falow saraa haddii uu u tallaabo naftii oo u dhinto facalayhi waxaa ku waajibayay kii majni calayga ahaa ee gacanta fayowgooya qisaasu nafsi nafta qisaasteeda wa tuqdacu waa la jarayaa ashallaau gacantii adgegnayd bisaxiixati gacantii fayoobeyd baa loo goynayaa ilaa an yaquula ay dhahaan mooyaane ahlu lkhibrati dadkii khibrada u saaxiibka ahaa laa yanqadicu damu dhiigii goyi mahayo walxaal yaqnacu ku qancayo bihaa gacantaas waxa weeye wuxuu ku yidhi gacan engegan waa loo geynaya gacan fayow qof gacantiisu engegan tahay inay shaqaynaynin haddii uu gacan fayow u gooyo waa la goynaya gacantii engegnayd maxaa yeele dee tanaaba ka qaalisan qofka gacantiisu eh, fayowdahay ayaaba dee ka mudan oo gacantiisu dee ka qaalisanta sidaa darteed waa lagu qisaasayaa iyadaaba ka sarrayse ilaa inay ahlu khibradu dhahaan mooyaane dadka dhakhaatiirta iyo xogaalka ah haddii qofkan engegan gacanta la gooyo dhiiggu istaagi maayo oo curuuqdii ayaa afka furanaya oo waxa wey qofkii dee u dhimanaya markaa laga goyn maayo hadday saa tahay uu goosanayana kan waxa wey gacanta fayow waa inuu gacanta engegan uu ku qancaa uusan wax kale oo ziyaada uusan dalbaynin uusan usan dhahaynin maadaama ninkan gacantiisu engegnayd bal xoogaa maga ha liigu daro gacantana waan ka qisaasan magna ha liigu daro taa laga yeeli maayo gacanta engegan waa inuu ku qancaa hadduu goosto waaya maxay labada gacmood jurmiga way ka siman yihiin hadday doonaan sifadaba ha kala duwanaadaan wa tuqdacu waa loo geynayaa ashallaau gacantii engegnayd ama adinkii engegnaa bisaxiixati adinkii waxa wey fayooba ilaa an yaquula inay dhahaan mooyaane ahlulkhibrati dadkii khibradu saaxiibka ah laa yanqadicu damu dhiiga goyi maayo haddii gacantan engegan la gooyo walxaal yaqnacu ku qancayo biha gacantaa engegan mustawfiiha kii qisaasta ka oofsanayey wa yuqطacu waa la goynayaa saliimun mid waxa weeye xubintiisu ay fayowdahay ama gacantiisu ay fayowdahay waa loo goynayaa biacsama mid gacan muraar leh acraja mid waxa weeye curyaan ah waaya walaa ahara raad ma leh likhudrati adfaarin cidiyahan cagaarkooda raad ma leh wa sawaadihaa iyo madowgooda wuxuu ku yidhi qof gacantiisu ay fayowdahay waa loo geynayaa qof gacantiisu muraar leedahay acsan waxaa lagu fasiray qof gacantiisa muraar leeda oo yani saa u qalloocanta ama qallooc ku jiro waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray qof gacantiisu ay gaaban tahayoo gacan caadi aysan ahayn oo dee gaan gacmaha kale ka gaaban ay tahay oo gacantiisa xoogaa waxaad moodaa inay si uun dee u gaaban tahay xagga saacidka weliba gaar ahaan waxaa kale oo lagu fasiray in qofkan uu gurraya oo gacantiisa bidixda ah iyo gacantiisa midigta ay isku awooda yihiin marka qofkaana waaa lahaa acam marka intaaba waa lasu qisaasayaa qofka acsamka ah ee guran qof aan guranayn waa loo geyn qof waxa weeye gacantiisu ay qalloocan tahay qof gacantiisu ayna qalloocnayn waa loo geyn qof naafo ah lugtiisu ay acraj tahay dee dhutinaya oo waxa weeye laangara ah waa loo jarayaa kii saliimka ah qof saliim ah hadduu qof laangara ah lugta ka jaro waa loo geynaya asna adinka waayahay cidiyaha khudradooda hadday cidyuhu cagaaran yihiin ama madow yihiin wax raada qisaasta ku yeelan mayso qof cidiyihiisu cadcad yihiin o cidiyihiisu nadiif yihiin haddii qof cidiyihiisu madow yihiin ama akhdar yihiin uu ka gooyo gacantii waxa wey waa looga qisaasaya taasi raad ma yeelanayso maxaa yele taasi waa cillo ama xanuun ciddada ku jirae wax weyn ma aha wuxuu idhi wayuqطacu waa la goynayaa saliimun mid gacantiisu ay fayowdahay biacsaba mid gacantiisu muraar leedahay waacraja mid waxa wey lugtiisa ay fayoodahay waa loo geynayaa mid lugtiisa ay laangarata walaa ahara raad male likhudrati adfaarin cidiyo cagaarkood wasawaadiha iyo madowgooda wasaxiixu muctamad waxaa weeye qaطcu daahibati اladfaari waxa weeye gacantii cidiyaheedu tageen in loo geynayo bisaliimatihaa tii cidiyaheedu ay nabad qabeen duuna cagsihi taa lidkeedase maya wuxuu ku yidhi qofka haddii cidiyihiisu ay maqan yihiin oo qof bilaa cidiyaha uu yahay qofkii waxa weeye cidiyihiisu ay bed qabeen haddii uu gacanta ka gooyo waa loo goynaya oo kii waxa weeye cidiyaha la'aa ayaa gacanta la goynaya hadduu qof cidiyihiisa u nabad qabaan uu gacanta ka gooyo ilantaraba ka sarraysa tan cidiyaha qabta ayaa ka sarraysa waayo marka waxa wey waa loo goynaya laakiin cagsi ma laho qofkii cididaha qabay haddii uu qof aan cidiya lahayn gacanta ka gooyo laga qisaasi maayo maaa l kanaa ka yani xubin wanaagsano cidiyihii buu qabaa kana bilaa cidiya weyaan kana waa kaamil kana waa naaqis marka kaamili naaqis isu goyn maayo qofkii kaamilkaaha gacanta laga goyn maayo qofkii naaqiska ah wasaxiix cutbad waxa wey qadcu daahibat اlabfaari gacantii waxa wey cidiyaheeda ba tageen in la goynayo bisaliimatihaa tii cidyaha qabtay ee qabtay in loo geynayo duuna cagsiga taa maya oo qofkii waxa weeye gacantiisu bad qabtay loo geyn maayo qofkii cidyaha aysan lahayn gacantiisu wاdakaru dakarkii saxatan xagga fayoobidda iyo badqabidda washalalan iyo xagga engeyga kalyadi yadii buu lamid yahay gacantii waaya wاlashalu dakarka waxa weeye ashalka ah haddaan kuu tilmaamo munqabidun waa mid waxa weeye laaban laa yanbasidu aan fidaynin aw mase cagsu kaa lidkiisa weeye mid fidsan oon laamaynin wey walaa ahara raad ma leh lilintishaari waxa weeye inuu intishaar sameeyo kala baxo wa cadamihiya la'aantiisa fa yuqdacu markaa waa la sugeynayaa faxlun midkii xiniinyaha qabay bikhasiyin baa loo mid xiniinyala oo xininyihii laga jaray wa ciniinin iyo mid waxa weeye bilaa shahwa oo dakarkiisa uusan kacayn waayahay wuxuu ku yidhi dakarku sida gacanta buu la mid yahay xagga fayoobid iyo xagga shalalka oo waxaa weeye dakar ashal ah waa loo geenayaa dakar saxiixa kii dakarkiisu ashalka ah hadduu kii dakarkii saxiixa uu gooyo waa la goynayaa laakiin cagsi ma jiro kii dakarkiisu saxiixa ah hadduu kii ashalkaa ah uu gooyo loo goyn maayo ilan kanaa ka sarreeye waaya sidoo kale haddii ahlu khibradu ay dhahaan dakarkan asharka ah waxa wey dhiigu istaagi maayo hadii la gooyo la goyn maayo markaa qofka goysanayana waa inuu ku qanca uusan wax kala dalbanin wixii tafsiirkaa kusoo sheeg niyadda uma halkan imaanaya dakarka asharkaa ah, haddaan kuu tilmaamana waxa weeye waa mid laaban oon fidsamayn ama waa mid fidsan oon laamayn intishaarku waa kiciddii dakarku kacayay iyo la'aantiisu taasi wax raada ma leh taasi waxay ku tacalluqdaa qalbiga waa shahwo ku tacalluqda qalbiga iyo maskaxda dareemayaasha iyo acsaabta ku tacalluqda sidaa darteed raadkuma leh xagga qisaasta sida awgeed ninkii waxa way faxliga ahaa ee xiniyihiisu ay joogeen waa looga qisaasayaa nin xiniyihiisu ay go-an yihiin hadduu dakri ka jaro sidoo kale nin cinniin ah oo dakarkiisu uusan ka caynin hadduu dakarka ka jarana kii faxliga ah ee dakarkiisu uu saliimka ah waa looga qisaasayaa maxaa yeel waxaan aan ka hadlayno waxa wey waa un shahwo ama xiniyo xiniyahana dee qisaasta kuma dhacaysa dekerkii bay ku dhacaysaa haddii xiniyihi joogaan haddaysan joogin waa isku midkii wuxuu ku yidhi wاdakaru dakarkii sixatan xagga fayooyidda washalalan xagga engeyga keliyadii gacantii buu la mid yahay walashalu dakarka engegan munqabidun waa mid laaban laa yanbisidu aan fidayn ama mase cagsuu lidkiisa weeyo waa mid munbasidahoo laa yanqabidu aan laamaynin wala ahar raad ma leh lilintishaari kicidda wa cadamiya la'aantiisa fayuqdacu kolkaa waa la goynaya faxlun kii waxawe qoodha ahaa ee waxa weeye dakarkiisu uu nabad qabay xidhiyaha lahaa bikhasiyin kii xidhiyaha laga jaray waa looga goynaya asna dakarkiisa hadduu gooyo wacinniinin iyo kii waxa weeye dakarkiisu usan kacaynin waa looga goynaya hadduu gooyo waanfun wayuqdacu waa la goynaya anfun saxiixun anfi san fayow la goynaya biakhshama san waxa weeye bilaa ur ah oo waa loo goynaya waudunu samiicin nin wax maqlaya dhegtiisana waa la goynaya biasama mid dhegala-aana waxba maqlaynin laa caynun in eh, loo goyn maayo oo loo fujin maayo cayntaasoo saxiixatun fayow bixadaqatin il camyaa oo indhala walaa lisaanun carab naadiqun oo hadlaya biakhrasa mid aan hadlaynin loo goyn maayo wuxuu ku yidhi sanka saxiixa sanka fayow waa loo goynayaa san waxba aan urinayn laad u fiirso nin sankiisu uu fayow yahay nin sankiisu uusan waxba ur lahayn waxba urinayn hadduu gooyo sanka kii sankiisu fayoobaa wax urinayo waa la jarayaa oo maxaa loo jarayaa maxaa yeelay urku kama yimaada sanka sanku waxa weeye waa uun qurux iyo hawada inuu uruuriyo waxaas buu qabtaa mooyaane urka shaqo kuma leh waaya xaasada shamiga kuma taalla sanka dhegta qofka wax maqlaya waa loo goynaya qofka dhagoolaha ah. nin dhegihiisu wax maqlayaan hadduu dhegta ka gooyo dhagoole isla dhegta waa la goynaya sababtu waa ah maxay maxaa yeele dhegta waxa weye maqalkumay ururisaa maqalku xagga hoosu ku jiraa dhegtan kore ee muuqataa maqalku iyadu eh, kuma dhacayo xagga hoose ay yani aalada ama jihaaska samciga uu ku jira laakiin tani codkumay ururinaysaa walidaalik waa lasu goynaya qofkii dhegtiisu fayoobeeda wax maqlaysa kii dhegta aan waxba ka maqlin hadduu dhegta ka gooyo asna waa la jarayaa laakiin isha saxiixada ee fayo wax arkaysa waxa weeye la fujin maayo oo loo fujin maayo il waxa weeye aan waxba arkaynin oo bu'dii una iska joogto laakiin waxba ayna arkayn hadduu qof indho qaba uu isha ka soo rido qof indhoolo ah asna isha indhaha laga soo ridi maayo sababtoo ah dee xaasat albasar waxay ku jirtaa isha laftirkeeda saa darteed de waxay noqonaysaa cadam almumaaala labadan qof inaysan isu dhigmin oo waxa wey mumaaalada meesha ka baxaysa hadii laisku qisaaso waaya sidoo kale carab hadlaya looga qisaasi maayo carab akhras oon hadli karin qof carabkiisa una hadli karin hadduu carab ka jaro nin carabkiisu fayow yahay asna looga jari maayo sababtoo ah xaasatan nudq ama awoodda nudqigu carabka laftiisa ku jirtaa marka haddii dee qofkii dee carabkiisu hadliga la jaro de waa cadaaladar mumaailada meesha ka baxaysa wuxuu ku yidhi wayuqطacu waa la goynayaa anfunsan saxiixun oo fayow biakhsha mid aan ur lahayn waudunu samiicin mid wax maqlaya ah dhegtiisana waa la goynayaa biasama mid dagoola ah ayaa loo goynayaa laa caynun in la goyn maayo saxiixatun oo fayow bixadaqatin il loo goyn maayo ama loo fujin maayo camyaaa oo indhala walaa lisaanun carab la goyn maayo naadiqun oo hadlaya biakhrasa mid aan hadlaynin carab aan hadlaynin loo goyn maayo wa fii qalci sinni iliga fujintiisa waxaa ku sugan qisaasun qisaas laa fii kasrihaa sinigaa jabintiisa laakiin qisaasi kuma sugno qalci sin iliga haddii qofkii laga rido oo salka laga soo fujiyo waxa wey taa qisaas baa ku sugan waa wa tacaala wasinna bisinni waaya laakiin haddii iligii la jebiyo u dhexda ka jabo isu qisaasi mahayo waxay la mid tahay sida laftii la jebiyey oo kale lafta waxaan idha hadii la jebiyo laisu qisaasi mahayo maxaa yeele waxaan aamin laga ahayn in ziyaado ay dhacdo oo mumaasaladii la heli waayaan aamin laga ahayn iligiina waa uu la mido markuu iligu jabo dee qaabku u jabayo si la mid ah in loo jebiyo way adagta sidaa darteed qisaas ma leh mag uma markaa waajibaysa laakiin qowlba wuxuu leeyahay iligku waa xubin muuqata sida lafta oo kale maa laftu way qarsoon tahay waxaa ka sokeeya maqaarkii iyo hilibkii laakiin iligu bannaankaasu yaallaa dadka waxa weeye dhakhaatiirta ku takhasusay ilkahana qalab waxay haystaan casri ah ay ku goyn karaan iliga intii la doono qaabkii la doonay u goyn karaan intay cabiraan waana xubin muuqata sidaa darteed waa laga qisaasi karaa bay leeyihiin hwl qowlkaana waxa laga so naqliya alimaam shaafici fi اlum qowlkan lagama soo naqlin baa lili marka qowlkaas waa qowl xoog badan weliba khaasatan zamankeenno dee qalabkii caafimaadka uu aad u fudud yahay technolojiyadu ay wax badan sahashay wuxuu ku yidhi wafii qalci sini iliga fujintiisa ama rujintiisa qisaasun baa ku sugan laa fii kasrihaa iliga laakiin jebintiisa qisaasi kuma sugno walow qalaca hadduu rujiyo sina sagiirin mid yar iligii kaa yaroo lam yuhar aan ilka dhacsanin falaa damaana magdhow ma jiro filaali isla kolka fain jaa hadduu yimaado waktu nabaatiha wakhtiga ilgaas uu soo dhalanayay wadalika bian saqadat wayba eh, dhaceen albawaaqiilkii kale wacudna wayna soo laabteen duunaha laakiin iligii la riday ma soo laabanin wa qaala waxay dhaheen ahlulbasri dadkii khibradda u saaxiibkaa ah, fasada waxaa xumaaday almanbitu iligani meeshuu ka soo dhalanayay wajaba kolkaa waxaa waajibaya alqisaasu qisaas baa waajibaya walaa yustawfaa loo oofsan maayo lahu kaa yarka ah qisaasi loo obsan mahayo fii sikarihi inta uu yaryahay wuxuu ku yidhi hadduu ilmo yar iliga uu ka soo tuuro ilmahaasina uusan weli ilka dhacsanin horta kolkaa isla damaan ma jiro markaaba damaan qisaas iyo magtoona waajibin mayno ku degdegi mayno waxaaba laga yaabaa iligii inuu soo dhasho waxay la mid tahay sida yani qof inaad tibaha ka goyso o kale ama tintii aad ka tifto tintii way soo dhalanaysaa marka eligii ku degdegi mayno maadaama la rajeynaya inuu soo baxo ilmahana weli uusan ilka dhacsanin waay haddaba wakti baan sugaynaa ahlu khibruhu ay noo xadidayaan haddii waktigii uu soo wareego oo waktiga iliga uu ku soo bixi lahaa u dhammaado isla markaa ilkihii kale ay soo baxaan ee dhacay iligii la tuurayna uusan soo bixin dadkii ahlu khibradan ay dhahaan iligan mambidkii meeshii uu ka soo baxayay baa xumaatayoo rajo lagama qabo inuu soo dhasho markaa qisaas baa waajibaysa qofkii waxa wey heliga ka tuura ee weynaa isna heliga waa laga tuuraya laakiin qisaastii intaa ilmaha uu yar yahay looga qisaasi maayo intuu ka qaangaadhayaa la sugayaa maxaa qisaasta waxaa loo jideeyey litashafi qofkii inuu ku laabqabowsado marka intuu asagu uu ka qaangaadhayaa la sugaya ama markaa ha qisaasto ama magti ha qaato walow qalaca hadduu rujiyo sina lam yuar aanay ka dhacsanin falaa damaana damaan ma jiro i aal isla kolkaa fain jaa hadduu yimaado waktu nabaate waktiga iligaa soo dhalanaya bian saqdat ilbawaaqi ilkii kalaaba dhacay oo way soo laabteen duunaha kii la riday soo laabanin wa qaala ay dhahaan ahlulbasri dadkii khibrada u saaxiibkaa ah, fasada waxaa xumaaday almanbitu iligu meeshuu ka soo dhalanaya wajaba waxaa waajibaya kolka alqisaasu qisaas baa waajibaysa walaa yustawfaa loo ofsan mahayo lahu kii yaraa qisaasi loo ofsan mahayo fii sigari inta uu yaryahay walow qalaca haddii uu rujiyo sina madkuurin mid ilka dhacsaday iligii oo fanabatat ay iligii soo dhasho lam yasqud ilqisaasu qisaasi dhici mayso fi adhari muctamad haddaan qabanno ilmo ilig dhacsaday ayuu iligii ka tuuray dabeetana ilaahay baaba iligii u soo celiyey ilmihii ayadoon qofkii mag iyo qisaastoona aan lagu fulinin marka ayada ah qisaastii may dhacaysaa iligii ilmihii usoo maya qisaastii ma dhacayso maxaa yeele dee qofkan raje lagama qabin ilig inuu usoo laabto ilaahay baa usoo celiyey waa mina min allah waa nicma jadiida min allah sidaa darteed caadada kuma dareerino waxay la mid tahay sida qof intii toori calooha laga geliya caloosha isqabsatay sida caadada caloosha isma qabsanaysa de ama qof waxa weeye inta carabka loogayo carabka usoo dhashay waxaaso dhan wax muctaada ma taa unbay la mid tahay ilaahay baa nicmadan siiyey qofkii ha looga qisaaso walow alaca hadii uu ka tuuro sina madkuuri mid ilka dhaacsada iligii hadduu ka tuuro oo fanamadat iligii uu soo dhasho lam yasqud ilqisaasu qisaastii ma dhacayso fi adhari muctamad haddaan qabanno walow naqasat hadday dhiman tahay yaduhu gacantiisu far oo faqadaca uu gooye kaamilatan mid gacantiisu ay dhammaystiran tahay qudicasna waa la goynaya wa calayhi waxaana ku waajibaya arshu isbucin far magteed waaya qof gacantiisu ay far dhiman tahay oo afar farood leh ayaa qof gacantiisu kaamil tahay oo shan farood leh ayuu kafkii ka jaray waaya asna kii afarta farood lahaa waa laga jarayaa gacantii kafkii waa laga jarayaa hadda afar farood buu kafkiisa lahaa fartii ka dhimanayd qofka mag ahaan baa lagu siinayaa ilaan qofkan shan farood buu lahaa gacanta laga goyay soo maa kanuu ka qisaasanayana afar farood buu leeyahay kafkii ha goosto fartii ka dhimanaydna haloo kaashkareeyo oo mag halagu siiyo waay walow naqasad hadday dhimantahay yaddu gacantiisu usbacan far hadday dhimantay oo faqadac oo gooye kaamilatan mid gacantiisu ay dhammaystiran tahay oo shantii farood bay leedahay qudicasna waa la goynayaa kii gacantiisu naaqiska ahayd calayhi waxaana ku waajibaya arshu usbucin far magteed oo toban halaad ah walow qadaca hadduu gooyo kaamilun mid waxa weeye gacantiisu dhammaystiran tahay mid gacantiisu far ay dhimantahay fa inshaa hadduu doono almaqtuucu kii gacanta laga gooyey ahada wuxuu qaadanaya diyata asaabicihi alarbaci farihiisii afarta ahaa magtooduu qaadanayaa wa inshaa hadduu doonana laqaahaa farihiibuu waxa weeye goosanayaa walasaxu muctamad waxaa weeye anna xukuumata manaabitihinna faraha meeshay ka soo dhalanayeen magtooda tajibu way waajibaysaa in la qadawa haddii uu hee gooyo oo farihii uu goosto laa in akhada haddii uu qaato maya diyatahunna faraha magtooda walasaxu muctamad waxa wey annahu shaana yajib inuu waajibiy fi lxaalayn labada xaaladoodba xukuumatu khumusi lkaf kafka shan meelood meel marka loo dhigo meeshaa magteeda inay ee shan farood lahayd ayaa kii waxa weeye far ay ka maqnayd gacanta gooyey aamilkiibaa naaqiska gacanta jaray kan gacanta la gooyey laba midku doono ayuu dooranaya hadduu doono ka waxa weeye gacanta ka gooyey ayuu afartii siifarood magtoodii ka qaadanaya oo min toban halaala afartan halaal buu ka qaadanaya hadduu doonana waxa weeye faruu ka jaraya afartii farood ayuu ka jaraya shan farood jari maayo afar farood buu jarayaa waaya isla markaa xukuumo ayaa waajibaysa afartaa farood manaabidoodii halkay ka soo dhalanayeen ee kaf kaga jireen xukuumadoodii magtoodii ayaa waajibaysa waa mag ay culammadu ku ijtihaadayaan o qadarayaan qaadigu ku ijtihaday qadaraya way waaya waa haddii wahee farihii goosto hadduu faraha goosto manaabidoodii ayay magi ka waajibaysaa ama xukuumo ka waajibaysaa laakiin haddii uu magtooda qaato faraha hadduu magtooda qaato manaabidii ma gaara u waajibi mayso waxay raacayaan faraha ma raacayaan far kasta mambadkeedu ku toosan yahay marka mambadkeedii magteedu hoosgelaya marka markuu magta qaato manaabidoodii ma gaara xukumo waajibi laakiin markuu faraha goosto hantii farood mambadkoodiiba qaadanaya labada xaaladoodba waxaa waajibayuu hi xukuumatu khumusi اlkaf labada xaalood wuxuu uga jeedaa markaa uu faraha goostay iyo markaa uu magtooda qaatay labada xaaladoodba kafka markii shan meel loo dhigo meel xukuumadeed baa oo meeshaas maxay qaabisan tahay fartii ka maqnayd ila ninkan shan farood buu lahaa soo maaha afar farood buu lahaa afar farood buu ka goostay ama afar farood buu magtooda qaatay waayahay fartiisii kale ee ka maqnayd waxaa weeye mambidkeedii xukuumadeedii wuu qaadanaya oo yani mambidkeedii fartiiba wada socdaba de waa xukuumatu khumus ilkaf kafka ukm kafka oo dhan xukuumadiisa markii shan meel loo dhigo meel ayaa la siinaya oo qaabilsan hee fartii ka maqnayd iyo mambadkeedii wada socda wuxuu yidhi walow qaaca hadduu gooyo aamilon mid gacantiisu ay fayowdahay naaqisatan mid gacantiisu ay far dhimanta fain shaa hadduu doono almaqduucu kii gacanta goonaa farta goonaa ahada wuxuu qaadanayaa diyata asaabicihi alarbac waxa weeye farihii afarta ahaa magtoodii buu qaadanaya wain shaa hadduu doono laqad ahaa waxa weye wuu goosanayaa afartii farood walasaxu muctamad waxaa weeye anna xukuumata manaabitihinna waxa weeye farahaas manaabidooda meeshay ka soo dhalanayaan xukuumadoodii inay waajibayso tajiba waajibayso waase goorma in la qada haddii uu farihii goosto laa in akhada diyatahunna hadduu magtooda qaatase maya maxaa xukuumadii bay hoosgelayaan markaa ayada ah walasaxu muctamadu waxa weye annahu shan yajibu fi lxaalin labada xaalba waxaa waajibaya markii uu faraha goosto iyo markii uu magtooda qaato xukuumatu khumusi lkaf kafka shan meelood meel meesha magteedii ayaa waajibaysa waa usbicii baaqiga ahayd ee harsanaa manbidkiisii wey waa qaabisan wey wuxuu ihi walow qaaca haddii uu gooyo kafan kaf hadduu gooyo bilaa asaabica oo fara la'aana falaa qisaasa ma jirto ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane kafuhu kan goynaya kafkiisa milahaa kaa uu gooyey kafkiisa oo kale waaya qof wuxuu gooyey qof kale oo bilaa fara oo gacantiisa gumud ayuu kafka ka gooyey alaa isaasa isaas ma jirto hadduu qofkan farihiis u fayow yihiin kama qisaasan kara ilan mumaailada meesha ku jirine ilaa inuu qofka kofka gooyey ina asna kaasuu la mid yahay asna uu bilaafara yahay mooyaane marka haddi labadooda gumud isla yihiin kii gooyey kii la gooyey hadi labadooda gumud yihin bilaafara yihiin marka adde qisaas baa jirta walow qadaca duugaya kafan kaf bilaa asaabic farla'aana falaa qisaasa qisaas ma jirto inaan takunin ahaata mooyaane kafuhu kaa gooyey kafkiisu midlahaa kafkaasoo kale inay tahay mooyaane asag idna gumu tahay bilaa fara ay tahay mooyaane walow qadaca hadduu gooyo faaqid asaabici kii faraha waayey kaamilahaa mid waxa weeye farahu dhammaystiran yihiin hadduu gooyo qaaca kan waxa weeye farihiisu go-an yihiin wuu goynayaa kafahu kafkiisu ayuu goynayaa waayahay waahada wuxuu qaadanayaa diyat alasaabici faraha magtoodii ayuu qaadanayaa wuxuu ku yidhi haddii uu qof faaqid اlasaabic farihii ay ka maqan yihiin gooyo qof kaamil ah oo kafkiisu ay farihii qabaan qofkii kaamilka ah horta qofkan bilaa faraha gacanta haka goosto kafka haka goosto waaya isla markaa farihii baa ka maqan qofka ila bilaa faro weeyaan gacanta ka gooyee isna faruu qabay marka farihii magtoodan ha qaato walow qaaca hadduu gooyo faaqidu asaabici mid farihiisu ay maqan yihiin kaamilaha mid farihiisu ay dhammaystiran yihiin qaaca wuu goosanayaa kafahu kafkiisa ayuu goosanaya akhada wuxuuna qaadanaya diyat asaabici faraha magtoodii walow shallad hadday ingegaan isbucahu labadiisa farood oo faqadaca uu gooyo yadan gacan kaamilatan oo dhammaystiran fa inshaa hadduu doono laqada wuxuu goosanayaa aalaaa saddex farood aلثaلaaثa saddexdii farood buu goosanaya asaliimata ee fayooba oo akhada wuxuu qaadanayaa diyata usbucayni laba farood magtooda u qaadanaya wain shaءa hadduu doono qaطca wuxuu goosanaya yaddahu gacantiisa waqanica biha waana ku qancayaa wuxuu ku yihi qof laba farood ay gegan yihiin saddex faroodna ay u badqabaan ayaa qof waxa weye gacantiisu ay fayowdahay oo shantii faroodba u fayow yihiin ayuu kafki ka jaray qofkan laba laba midku doono ayuu yeelayaa hadduu doono saddexda farood ee ufayow kan gacanta ka gooye ayuu ka goynaya isla markaa wuxuu qaadanayaa labadii farood magtoodii buu qaadanayaa hadduu doonana kafkiisoo dhan buu iska goosanayaa wuuna ku qanacayaa wuuna ku qanacaya waxaa loga jeedaa dee goosatay ninkan waxba maad u rabin gacantiisa waad goysay isna gacantaadu goy waad kala joogtaa marka wax kale u siraacata ma jira laakiin haddaad saddexdii faroodee fayooba aad goosato labadii engegnaa dee waxaad leedahay oma qalmaan labadii faroodee fayooba markaa magti waad qaadan kartaa labadii farood ee kale magti waad ka qaadan karta haddaad doontana kafka odhan ka gooso oo sidaa ku qanaco sidaa ku kala baxa walow shalad hadday engegaan isbuucahu labadiisa farood oo qadaca gooyadan gacan kaamilatan oo dhammaystiran fa insha hadduu doono la qada wuxuu goosanayaa aalaaa saddexdii farood asaliimata ee badqabay wa akhada wuxuu qaadanaya diyata isbuucayn laba farood magtooda wa insha hadduu doono qadaca uu goynaya yadahu gacantiisa qanaca beha waanu ku qancaya faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fi ikhtilaafi weliyi demi qofkii dhiigga weligiisa ahaa yani qofkaa la dilay weligiisa ahaa waljaani iyo qofkii jaaniga ah ikhtilaafkiisii waa kaan ka hadlayna baabu kayfiyat اlqisaasi wa mustawfiihi wاlاkhtilaafi fiihi waa kilaha markaa kan waa ikhtilaafkii wuxuu ihi qadda idaa qaddaa haddii uu gooyo malfuufan qof duuduuban wazacama wuxuu sheegtay mowtow inuu dhintay sudiqa waxaa loogu rumaynaya alweliyu weligii biyamiinihi wallaahidiisaa loogu rumaynaya fi ladhari muctamad haddaan qabanno qof halkan duuduuban ayuunbuu seef ku kala gooyey dabeetana qofkii markii uu sidaa ku dhintay ayaa waxaa laisku khilaafay qofkani meyd miyuu aha mise ma ahayn qofkii dilay wuxuu ihi mayd buu ahaa waxaan ku duduubana kafan buu ahaaba anugu iska gooye mooyaane dee qofkani qof mayd u ahaa ma hore u dhintay weligiisina wuxuu ihi ninkani wuu hurday ee balaayo ma qabin nin duuduuban baa dishay marka khilaafa meesha yimid yaa loo rumaynaya waxaa loo rumaynaya weliga ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya maxaa yeelay alaslu macahu asalkii asagu la jiraao alaslu baqaau lxayaa walaslu salaama asalku waxaa weeyaan qofkan inuu e, noolaa ayaa asal ahayd walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana sida daahirkana qofkan inuu noolaaba asal ah qadda idaa qadda hadduu gooyo oo kala gooye malfuufan qoftuu duuban oo zacama uu sheegto mowtahu inuu dhintay sadiqa alwaliy weligii baa lagu rumaynaya biyamiini dhaartiisa filahari muctamad haddaan qaban walow qaطca hadduu gooyo طarفan xubin hadduu gooyo wazacama uu sheegto naqsahu xubintaas inay naaqus ahayd falmadhabu muctamad waxa weeye tasdiiquhu kaa jaaniga in lagu rumaynaynan kara hadduu inkiro asla salaamati salaamada asalkeeda hadduu inkiro fii cudwin daahirin xubin muuqata wailaa haddii kale ayna sidaa ahayn falaa lagu rumayn mahayo wuxuu ku yidhi qof baa wuxuu ka jaray xubin gacan buu ka gooyey dabeetana jaanigiibaa wuxuu yidhi qofkanan gacanta ka gooyey gacantiisu ma badqabin gacan caadiah ma ahayn gacan qalalan bay ahayd gacan qalalan ayay ahayd buu idhi waaya ama far bay la-ayd almuhim gacantaydii gacantiisa iskuma dhigmin buui oo saa darteed lagama qisaasi karo weligiisina wuxuu ihi maya ninkan gacantiisu way fayoobeyd jaaniga ayaan dhaartiisa ugu rumaynayna haddii uu sheeganayo in uu qofkani aslanba uusan fayoobeyn uu dhaho maala weligiiba ninkan sidan u ahaa asla salaam ayuu inkiro wuxuu idhi ninkan gebi ahaanba gacantiisu may fayoobeen xubintan taa xubin muuqata labadaas shardi haddii laho xubintan uu ku doodayo ee uu gooyay taa xubin muuqata sida gacmihii iyo adimi lugihii waaya iyo farihi isla markaana uu asla salaama inkiraya wuxuu leeyahy qofkan gebi ahaanba weligiiba xubintan sidan ahayd ee wax dib kaga yimid ma aha labadaas shardi hadii la jaanigaa lagu rumaynaya waay haddii laakiin labadaa mid la waayo oo maalan xubintu ay tahay xubin qarsoon sida bawdidii oo kale iyo wixii lama halmaada ama xubintu ay tahay xubin muuqata laakiin asla salaama muusa dafin wuxuu i waa hore qofka gacantiisa way fayoobayd laakiin nabar baa ku dhaco gacantii way qallashay dib ka qallashay marka waxa weeye asaga loo rumayn maayo qofkii majni calayhi ayaa loogu rumaynayaa majni calayhigaa dhaartiisa loogu rumaynayaa farqigana waxa weeye xubinta qarsoon dee in markhaati loo yeelo way adagta laakiin xubinta muuqata markhaati waa loo keeni karaa midda kale marka marba hadduu asla salaama uu qiray oo yidhi dib bay xubintani ka qallashay maalan de taasi waxa wey alaslu cadamu alaslu cadamu walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana alaslu salaam marka istisxaab baan ku samayna asalkii walow qadac hadduu gooyo طarafan xubina wazacamahu sheegto naqsahu xubintaas inay naaqis ahayd falmadhabu muctamada waxaa weeye tasdiiquhu kaa jaaniga in lagu rumaynayo dhaartiisa in ankara hadduu dafiro asla salaamata xubintan asalkeedaba inaysan waxaa weeye nabad qabin oo yani saliimaysan ahayn fii cudwin daahirin xubin muuqata wailaa haddii kale labadaa mid la waayo falaa markaa dhaartiisa lagu rumayn maayo kan jaaniga ahe ka majni aliga lagu rumaynaya aw mase qadaca wuxuu gooyey yadayhi labadiisa gacmood warijlihi labadiisa lugood famaata wuu dhintay wazacam wuxuu sheegtay siraayatan siraaye inuu u dhintay oo dhaawac u dhintay walweliyu wazacma alweliy weligiina wuxuu sheegtay indimaalan inuu qofkani bogsaday bogsashadaasoo mumkinan suuragal ah aw mase zacam wuxuu sheegtay sababan sabab kale oo u dhintay ayuu sheegay falasaxu muctamad waxaa weeye tasdiiqulweliyi weligii in dhaartiisa lagu rumaynayo wakada waxaa la mid ah low qadaca hadduu gooyadaw gacantiisa wazacam uu sheegto sababan sabab walweliyi weligiina uu sheegto siraayatan siraayo wuxuu idhi hadduu labada gacmood ka gooyo iyo labada lugood dabeetana ninkii jaariga wuxuu sheegtay inuu ninkani siraayo u dhintay naawacii u geystay inuu u dhintay buu sheegtay oo marka wuxuu leey hal baa waajibtay oo ah diyatu nafs boqol hal maa waajibay waayahay weligiina wuxuu sheegtay inuu ninkani labadii gacmood iyo labadii lugood ee laga gooyey uu ka bogsaday oo iskii u dhintay bogsashadaasna waa mumkinoo waxa weye xilli macquula ah ka soo wareegay oo qofku bogsan karo waaya ama sabab kaluu sheega u dhintay wuxuu ihi iskiibuu u dhintay ama waa la dilay ama asagaa isdilay buu ihi almuhim sabab kalu dhintay buu sida asaxa ah weligaan markan u rumaynayna weliga marka muxuu doonayaa laba mag buu doonayaa ilaan labada gacmoodna waa mag waaya ninkan wuxuu leeyahay siraayo u dhintayoo marka wixiiba hal mag isku noqonaya markii qofkii u dhinto labadii lugood iyo labadii gacmoodba diyata nafsi ba isku noqonayaano boqol hadal baa laga rabaa marka midkee loo rumaynaya waxaan u rumaynaynaa weliga ayaan u rumaynaynaa maxaa yeele waxaa asal ah cadamu siraaya siraayo inaysan jirin ayaa asal ah daahirkana waafaqsanya markaa laba mag ninka laga rabaa laba mag laba boqol hadal bu iska aeegtay mumkinan oo suuragal ah waaya mumkinan buu ku yidhi haddaysan bogsashada suuragalba ahayn meesha kuma jirto weliga la dhegaysan maayo saddex cishaaba ka soo waregtay markii labada lugood iyo labada gacmood laga gooyey uu dhintay weliga wuxuu wuu bogsaday dabeetana sabab kale u dhintay laga dhegaysan maayo maxaa yeele daahirku waxa weeye in uu dhintay dhaawacii loo geystay ila laba cesho qof laba gacmood ee laba lugood laga jaray ka bogsan maayo dhaawac waaya wlweli weligeen indimaalan bogsashuu sheegtay mumkinan oo suuragal ah, oo masasaba masaba buu sheegtay falas muctamadu waxa weeye tasdiiq alweli weligii in dhaartiisa lagu rumaynayo wakada saas kale low qadaca hadduu gooyo yadahu gacantiisa uu sheegto sababan sabab buu sheegtay ejaanigii walweliyi weligiina siraayatan siraaya inuu dhintay buu sheegtay waaya markaana weliga ayaa lagu rumaynayaa dhaartiisa markan eh, gacan buu ka gooyey dabeetana wuu dhintay ninkii ninkii jaaniga ah wuxuu sheegtay inuu sabab kale u dhintay wuxuu yihi gacanteeduu ka bogsadayo sabab kale u dhintay sunbuba cabi buu oo markiiba u dhintay waa fahan soo ma wuxuu ihi maya ninkani wuu bogsaday eh, sabab kaleu ku dhintay waana suuragal markaa weliga ayaa loo rumaynaya marka ninkan janiga wuxuu doonayaa hal inay ku waajibto maxay gacan keliah ila sabab kale ku dhintay konton haabau rabaa inuu bixiyo weligan wuxuu rabaa diyat nafs maadaamau siraayo ku dhintay diyat nafsi laga qabo boqol halaada markana waxa weeye weliga loo rumaynaya oo markaa diyo kamila laga qaadaya walow awdaxu hadduu caddeeyo muudaxatayni laba muudaxo wa rafaca uu kor yeelo alxaajiza xaajiskii wixii u dhexeeyey intii yarada udheaysa buu aaday wazacamahu rafcigaa wuxuu sheegtay qabla dimaalihi iiaaxi intuuna bogsanin ka hor udia jaanigii baa lagu rumaynaya dhaartiisa imaamkan hadday suuragal tahay wailaa haddii kaloo ina suuragal ahayn intaa inuu ka bogsaday xullifa waxaa la dhaarinaya aljariixu kii dhaawacnaa oo abata waxaa sugnaanaya abshaanin labo mag ayaa sugnaanaysa qiila waxaa l waaliu mag saddexaad baba sugnaanaysa qof mid kale wuxuu u geystay laba muudaxo laba meelood buu madaxiisa ka caddeeyey waaya dabeetana xaajiskii intay udhexaysay labadii mawdaxo ayuu eh, qaaday labadii mawdaa hal mawdaxuu iskaga dhigay intay udheaysa intuu ka qaaday gooye iyo hal mawdax isku noqotay inuu hal mawdax bixiyuu rabaa waay asagii weligii baa isqabsaday marka ama asagii eh, majni alhi eh, jaanigii majni caleyhi baa isqabsaday jaanigii wuxuu sheegtay intuunan qofkan bogsanin ayaan intii dhexa qaaday sa hal mawdaxo maa laga rabaa oo shan halaada waaya majni calayhgina wuxuu yidhi waxa weeye markaan bogsaday kadib ayaad intii kalena qaaday sida darteed waxaa kuu waajibaysa laba mawduc ama saddex mawduc markii tan lagu daro aad aad qaaday waay u rumaynayna dhaartiisa waxaa dhaarta lagu rumaynayaa qofkan jaaniga ayaa dhaartiisa lagu rumaynaya hadday suuragal tahay inuuna bogsanin muddo yar baan ka suuraytay laba cisho ayaaba udhexaysay markii labada mawduxa ku dhuftay iyo mark hor yeeray dee laba cisho lagua bogsado laba cesho qofka ku bogsan maayo qofkana sidiisaba waxaa la xaqaa markuu bogsado marka waxaa markaa waajibaysa hal mawdaxa waajibaysa haddii kale laakiin ayna suuragal ahayn inuu ku bogsado intaas oo muddo dheer baaba ka soo wareegtay marka waxaa la dhaarinaya qofkii jariixa ahaa ee majnicaliga la dhaarinaya hadduu dhaartana waxaa sugnaanaysa maxay laba arshi baa sugnaanaysa labadii mawdaxee hore tan kale ee uu kor yeelay ee udhaxaysay ma sugnaanayso maxaa yeele tan kale waa lagu muransan yahay muran baa yaa ka jira saas darteed taa waa iska iska daynaynaa t labadii hore unbaa sugnaanaysa iila iil ba wuu le waaliu mid saddexaad baa sugnaanaysa oo tan saddexaad waa tee waa it xaajiska udhexeeyey o kor yeelay oo labadii udhexey isagoo ka dhex qaaday ayaa waajibaysuuleeya walow awdaxu hadduu caddeeyey muwdaxatayni laba laf caddayn oo rafac korya alxaajisa inta udhexaysa wasacamaha uu sheegto inuu rafcigaa sameeyey qablan dimaali intuusan bogsanin ka hor sidiqa lagu rumaynaya dhaartiisa jaanigii inan kale haddii suuragal tahay inuusan bogsanin wailaa haddii kale suuragal inuu bogsado xullifa waxaa la dhaarinaya aljariixu kii nabarka loo geystay wahabata waxaa sugnaanaya arshaani laba mag qila waxali wa taalitun mag saddexaadna way sugnaanaysaa faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fii mustaxiqi lqisaasi qisaasta qofkii mutaysanaya mustafiyi qofkii ofsanayey asaxiixu muctamad waxa weeye hubuutu qisaasi inuu sugnaanaysa likulli waarisi mid kastoo dhexla ah wayuntadar waa la sugayaa qaa'ima midkooda maqan wa kamaalu sabiyihim kooda yarkaa intuu ka kaamil noqonayo ka qaangaadhayo wa majnuunihim kooda waana intuu kaamil noqonayo baraarugayo uu soo miirsanayo wayuxbas waa la xabaasaya alqaatilu kii qaatilka ahaa walaa yukhalla lagu sii dayn maayo bikafiilin qof kafiila lagu sii maayo horta qisaastu waxay u sugnaanaysaa warasada qofkan maqtuulka ee la dilay ayaa qisaastii dhaxlaya oo xaq u yeelanaya waaya kooda yar iyo kooda weyn rag iyo dumar dhammaan intii dhexlaysay qisaastii way dhexlayaan waa arrin kasta oo uruudii asxaab alfuruud iyo casabadii ka mid ah waaya midkooda maqan hadduu mid ka maqan yahay waa la sugaya intuu ka imaanayo waaya ilmahooda yarka ah intuu ka qaangaarhayo waa la sugayaa oo caqil ka noqonayo kii waa laa intuu ka miirsanayo waa la sugayaa maxaa yeel qisaas waa litashafi marka dhammaantood xaq bay ku leeyihiin qofkii qaatilka ahaana waa la xidhayaa xabsi baa la geenayaa waaya aطcan bilaa khilaaf lana sii dayn maayo kafiil lagu sii dayn maayo haduu nin yimaado kafaalo qaadayoo le ninkan iska sii daaya markii loo baahdo qisaastiisa anaa keenaye la sii dayn maayo xabsigaasi ku jiraya maxaa waxa laga cabsanaya inuu baxsado oo xaqii markaa sidaa ku tago xataa kafaalo lagu sii dayn maayo walyatafiquu hasku waafaqaan kuwii qisaasta mutaysanaya calaa mustawfin mid qisaastii u oofsanaya wailaa haddii kale aysan isku waafaqin fa qurcatu qorituur ayaa la samaynayaa yadkhuluhaa qorituurkii waxaa soo gelaya alcaajisu kii aan qisaasta awoodi karin wayastaniibu qof buu wakiilanaya waqiila waxay laa yadkhulu mama soo gelayo wuxuu ku yidhi ha isku waafaqaan dadkan mustaxiqii alqisaas ah hal qof oo ama qof kaleba ah ayaga xataa shardi ma inuu ahaado qof kale oo waxa weeye aan ayaga ahayn way u dirsan karaan hawshaas laakiin ayaga uma banaano kulligood inay qisaastii istiifaagii ay ku kulmaan maxay taa waxaa ugu jirta qofkii qisaasta lagu hofsanaya tacdiib in qofkii ziyada tacdiib lagu sameeyo hadday qof ku heshiin waayaan oo qof walba uu doono inuu qisaasto waa loo qorituuraya markii qorituurkuu soo baxo ayaa markaa qisaastii fulinaya qorituurkaas ma cid walbaa soo gelaysa mise inta qisaasta waa way fulin kartaa mise dhammaan warata o dhan baa soo gelaya wuxuu ku leeyahay caajiskii xataa wuu soo gelaya qofkii aan awoodi karin inuu qisaasti fuliyo sida haweenaydii il haweenayda looma ogole qisaasta iyadu inay fuliso awood badan ma leh waxa weeye odaygii saasoo kale ninkii waayeelka ahaa ma soo gelayo caajiski wuu soo gelayaa ba leeyihi gabadhii iyo odaygii waayeelka ahaa qorituurki bay soo gelayaan laakiin hadduu qorituurka igu usoo baxo qof bay u wakiilanayaan qof bay u wakiilanayaan qiil ba wuxuu leeyahay mama soo gelayaan qofka caajiska mama soo gelaya qorituurka inta ragga ay awoodda leh unbaa qorituurka soo gelaysa waaya laakiin qowlkaas dambe ayaa asax ah qiilaadka manhaajka muctamadka ayuu ka mid yahay qiilkan waa qowl muctamad ahoo qowlkaasaa asaxa cinda alaar sida rawdada ku sugan fi sharxi sahiir raafici uu ku tasriixiyey alimaam shaaficina umka uu ku caddeeyey bulqiinin wuxu uhi waa muctamad fi lfatwa bal erooyaani fi lbaxri wuxuu yihi qowlkaa hore ee imaam nawowi sheegay waaba alad buu yidhi waaya walow badla hadduu degdego axaduhum kuwii qisaasta butaysiraya midkood hadduu degdego faqatalahu jaanigii uu dilo intaan la cafilin ka hor faladaru muctamad waxa wey laa qisaasa qisaas ma jirto qofkaa qisaas lagu yeelan mahayo walilbaaqiina intii soo hadhayna waxaa u sugnaaday intii kale ee soo hadhay waxaa u sugnaaday qisdu diyati magta wixii kaga soo hagaagayay min tarikatihi qofkii jaaniga ah tarikadiisa ayay ku yeelanayaan wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeya maye min almubaadir ka degdegay waxa weeye ha laga qaado xoolahaas wuxuu ku yidhi waxaan idhi qorituur baa la samaynayaa oo qof qorituurka u soo baxo ayaa qisaastii fulinaya dadkii warasada ah mustaxiqiinta qisaasta ah haddii uu mid ka mid iska degdego asagoo la qori tuurinba oo uu markaa qisaastii uu fuliyo horta isaga laga qisaasi mahayo maxaa le qisaasta xaq buu ku xaqiisii inuu oofsadee qofkana lama cafinin saa laga qisaasi maayo dadkii kale ee soo hadha ee warasada waxay leeyihiin magta wixii kaga soo hagaagayay tarikada jaaniga ayay ka yeelanayaan markii laga reeba ninkan qisaasta fuliyey intuu qisaasta uu ah, intii kaga soo hagaagaysa magta markii laga reebo intoodii kale wixii magta kaga soo hagaagaya waxay ka qaadanayaan qofkii jaaniga ahaa ee la dilay tarikadiisii xolihii uu ka tegey ayay ka qaadanayaan magtii waaya waayahay markii ayagu ay ka qaataan qofkii la dilay ee qisaastii lagu furiyey waraadiisiina waxay ka qaadanayan ninkan mubaadirka ah falqaraaru cala mubaadir ninkan mubaadirka mu qarar ku sugnaanay la socdo manhajka nooma sheegin waa saas yani ninkan mubaadirka degdegay ayaa fi nihaaya xoolihii laga magdhabanaya maxaa yeel asagaa dee isku daray ninkan qisaas iyo xoole laga qaado marka intii kaga soo hagaagaysay asaga laga magdhabay ninkan jaaniga xoolihiisa asagaa magdhabay qowl ba wuxuu leeya maya ninkan jaaniga waxba yana ka qaadin ninkan aan dembi iska lehe ee ku degdegaya dilay asagoo xoolihiisa aan ka qaadin ninkan mubaadirka ah ayaa xoolihi laga qaaday buu ku leeyahay maxaa yeele asagaa itlaafiyey wuxuusan mutaysanin wuxuu ku yidhi walow baadir hadduu degdego axaduhu mustaxiqiinta mid ka mid faqatalahu jaanigii uu dilo faladhar muctamada waxa wey laa qisaasa qisaas ma jirto qofka qisaas lagu yeelan maayo walilbaaqina intii soo hadhay waxay leeyihiin qistu diyata diyada wixii kaga soo hagaagayey markii asaga laga reebo ninkan wax dilay markii laga reebo intii kale magta ayaga kaga soo hagaagaysay waxay ka qaadanayaan min tarikati tarikati ljaaniya jaaniga tarikadiisa wa fii qowli qowlba wuxuu le maya min almubaadiri ka degdegay xoolihiisa laga qaado wain baadir hadduu degdego bacda cafwi ayri ayrkii markuu cafiyey kadib lazimahu qisaasu qisaas baa ku waajibaysaa wa qiila waxaa la yihi laa qisaasi ku waajibi mayso in lam yaclam hadduusan ogayn wayaxkum uusan xukminin qaadin qaadi uusan xukminin bihi binafyi qisaasi qisaasta anfinteeda cala mubaadiri waay wuxuu ku yidhi haddii ay dadkii bar cafiyaan dadkii mustaxiqiintaa mid ka mida ayaaba cafiyey dabeetana mid kale unbaa la boodayo ninkiibuu ka qisaastay de ninkii la cafiyey mid ka mid u cafiyey waraadii ayuu ka qisaastay waaya ninkaa dilay ninka la cafiyey qisaas baa ku waajibaysa oo maxay qisaas u waajibaysaa maxaa yeelay ninkan qisaastii wayba ka dhacdayba marka nin beri ah oo la cafiyey ilaan hal mid oo ka mida ah warada haduu cafiyo qisaasti way ka dhacaysaa maxaa yeele qisaastu ma kala qaybsanto isqaadu bacdi maa laa yatajaza ka isqaadi kulli wax aan kala qaybsami karin barkii hadii la rido isagoo la wada riday buu la mid yahay marka qisaastii waratayda mid ka mid hadduu cafiyo qisaasti way dhacaysa marka maadaama ninka mid ka mid warataydii uu cafiyey xaq umuusan lahayn inuu ka qisaasto maadaama uu ka qisaasta isna waa laga qisaasaya isna waa laga qisaasaya xaq muusan lahayn ama ha ogaado cafigooda ama yuusan ogaanin wax shubho oo jirta oo ninka lagu cafiyey ma jirto waaya qiil baa wuxuu leeyahay maya ninkan yaa laga qisaasin hadduusan la soconin cafigooda hadduusan ogeyn in la cafiyey miyaa laga isaasay maaa shubha markaa jirta saasuu le iilka qaadina uusan xukminin arrinkaa qaadina uusan xukminin binafyi lqisaas hadduusan qaadi soo saarin mar haddii ninkaa la cafiyey lama qisaasi karo oo wartadu ma qisaasan kartaan hadduusan qaadi uusan xukunka uusan soo saarin ninkana uusan ogeyn yaan laga qisaasin ninkan macduur weeyaan saasuu leeha iilka walaa yustawfaa laga oofsan mahayo qisaasun qisaas la oofsan mahayo ilaa biidni alimaami ida imaamka idankiisa mooyaane fain istaqalla hadduu la keliyoobo mid oo qisaastii asagoon imaamkii idan weydiisanin uu iska fuliyo uu degdego cuzila waa la tacsiirinayaa walaa yustawfaa qisaas lama oofsan karo ilaa imaamka inuu idmo imamku waa maxay waa muslimiinta ama waa garsoori qisaasta dadka caadiga ah ma kala oofsan karaan waxaa la diidan yahay inuu xadgudub dhaco midda kale kisaasta sugitaankeeda wuxuu leeyahay shuruud iyo dawaabi ijtihaadkana way ku kala duwan yihin culimmadu sidaa darteed si yani qaadigu u eego horta bal waxyaabihii sugayay qisaasta iyo shuruuddeedii iyo qaraa-inteedii iyo qaabkii loo oofsanay waa in imaamka ama qaadiga arrinkaa looga dambeeya qaadigu markuu xukumo qisaastiiunbaa la fulinaya haddii kale waxaa dhalinaysa fitno dadka qabaaisha hadday isdilaan oo ninkii wax dilaba la dilo dhibaata imaanaysa waay haddii ka waran qaadiga oon xukumin qof intuu iska degdego qofkii aabbihii dilay uu dilo ka waran taasi waxa weeye horta laga qisaasi maayo xaqiisiibuu ninkan oofsaday wuu degdegey imaamka xaqiisiibuu ka tallaabsay saa darteed waa la tacsiirinaya imaamkaa tacsiirinaya oo waa la ganaaxaya laakiin waxa weeye qisaas laga oofsan maayo maaa de aqiisiibu ofsaday ninkan wuxuu ihi walaa yustawa qisaasun la oofsan maayo ilaa bidni imam imamka idankiisa mooyaane fain istaqala hadduu la keliyoobo qof oo la madax banaanaado cusra waa la tacsiirinaya ya'danu imaamkii wuu u fasaxayaa liahlin ahal buu u qof ahal u ah fii nafsi naf ayuu u fasaxaya naftii laa fii arafin arafkii u fasixi maayo fil asaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi markii qisaasta uu fulinayo dadka mustaxaqiinta ah mid ka ah oo ahal u ah inuu qisaastii oofsado ayuu qisaastii u fasaxaya u leeyahy qisaastii adu oofso isagoo oofin maayo imaamku ama qaadigu ama dawladdu ee dadkii waxa weeye qofka laga dilay ayaa loo gacangelinaya waa le idinku qisaastii ka oofsada laakiin de qaadiguu la joogaa la soco maxkamaddii way taagantahay meesha waayahay qof ahal u ah marka lagu leeyahay waa qof rag ah oo qaangaad oo dee caqli leh oo dee waxaan fulin kara dumar loo dhibi maayo qof waayeela loo dhibi maayo qof xanuunsan loo dhibi maayo wahaakada nafta weyaan qisaasta nafta laga hadlaya maxaa yeelay tashafi baa ku xasilaya qofka markuu gacantiisa qisaasta ku oofsado tashafi buu helaya maanta inaga laakiin arrinkan kuma dhaqanno dowladdaa qisaasta fulisa sidaa darteed tashafigi ma xasilayo tashafiga markaad gacantaada aad ku disho ninkii waxa weeye ehelkaaga dilay markaasaad shafi helaysaa oy laabtii ku bogsanaysaa laa fii arafin arafsa maya araf maxaa loga jeeda haddii xubin layskaga qisaasanayo qof gacan gooyey laga goynayo gacantii u dhiibi mahayo qofkii eh, gacanta laga gooyey sababtoo ah de waxaa laga yaabaa ciilku u qabo inuu ku kirkiro mindidii oo ku xanuujiyo kolba dhinaca ugu hayo ayaa la diidan yahay sidaa darteed imaamka ayaan ka qisaasaya darafkii darafka waxa weeyaan nafta hadduu xataa xanuujiyo dee nafti un dilo sooma nafta kole in la dilaa la doonay laakiin darafkuu ka duwan yahay xubintu way ka duwantahay lama rabo qofkii de in la silciyo in hal mar un xubintii laga jaro ayaa la raba marka dulmi baa laga cabsanaya wuxuu ihi wayadanu imaamkii wuu u fasaxayaa liahlin qof um, ahl u ah fii nafsi naf buu ufasaxayaa laa fii arafin xubin u fasix maayo fala asax muctamad haddaan qabano fain adina haddii u fasaxo fii darbi raqabatin qoor goynteed oo fa asaaba uu asiibo hayrahaa qoortii meelaan ahayn camdan kas u asiibo cusira waa la tacsiirinayaa walam yaczilu qaadigii ma casilayo qofkii walow qaal hadduu akhdatu waa mangafay oo amkale ay suuragal tahay casila waa casilaya walam yucazilhu mana tacsiilinayo qofkii uu u fasaxa qaadiga uu yidhi qisaastii oofso ayaa qaadiga wuxuu ku yidhi qoorta ka goo seeftan qabo qoorta kaga jar qofkii dabeetna qoorta muuna kaga jarine madaxu ku dhuftay marka la weydiiye la yidhi maxaad ninka madaxa ugu dhufatay qoortaan isku ogeyne wuxuu idhi ee kas baan sidaa u yeelay qaadigu wuu tacsiirinaya qofkan uu ganaaxaya uu ciqaabaya laakiin ma casirayo wuxuu leeyahay si fiican hawsha u fuli ninka qoorta ka jar intuu ganaaxo ayuu eh, leeyahay qoorta ka jar maxaa qofkan dee weli ahliyadiisa ma zuulin wuxuu u casirayn waxa wey ahliyadiisa ma zuulin waa qof wax garanaya dee asiibi kara qoorta hadduu doono haddiise uu dhaho intaas ayga awood ahayd qaadi oo dee waabaan la waayay qoorta gooba aslaho madaxa ku dhuftay meesha waxaa ka cad inuusan qofka waxba kala garanaynin waxba la tacsiirin mahay ta laga qaado ayaa qof kale oo ehlu ah ama jallaadkii qaadigaa qoorta ka goynaya waa ninkii dowladda u shaqaynaya dadka waxaa weeye qisaasaya kaasaaba qoorta ka goynaya markaas waayo le qofkan ehelba ma ah in mar labaad loo dhiibo mar labaad wax laga cabsana hadda meel kale uu ku dhufto oo loo joogo wuxuu ihi fain adin hadduu u fasaxo fii darbi raqabatin qoor goynteeda fa asaaba asiiba hayraha hayrkeeda camdan kasi u asiiba cusira wala tacsirin walam yaczilu ma casili maxay qofkan waa ahal wuxuuna u casilay walow qaal hadduu dhaho akhda'tu waan gafay wa amkana ay suurtagar tahay inuu inuu gafay oo meeshii meel dhow ku dhuftay qofkana dee cabsi baa ka muuqatay gargariir oo way ka muuqataaba inuu gafay cazala wuu casilayaa oo wuu ka qaadayaa hawshii maxay qofkan ehel ma aha walam yucazirhu mana tacsirin maadaama uu gafay waujrat iljalaadi qof midka jallaadka ee qofka qisaasaya xuduudda iyo qisaastaba cala jaani qofkii dembiga geystay ayaa lagu leeya cala saxiix muctamad haddaan qabano ujrat اljalaad waxa weeye haddii jallaadka dawladdu ayna waxba siinin ninka dee qisaasta fulinaya jallaad la yidhahdaa haddayna dawladdu mushqaayad u qorin ninkaa laga qisaasayo xoolihiisa laga bixinaya ninkaa laga qisaasayo hadduu gacanka goynaya oolihiisa ka qaadan haddii qoorta ka jarayana waxa weeye hantidu ka tegay laga dhaxlayo ayaa laga siinayaa xuduud hadday tahayna waa saas o kale xadda zina iyo wixii la midka maxaa yeele qofkan dee asagaa loo shaqaynaya hawshana dibgana asagaa geystay dhibkana asagaa keensaday hawshana asagaa loo loo fulinaya wujratu jalaadi jalaadka mushqaayadiisa al jaanib ay ahaatay jaaniga dushiisa ala sai cuntada hadaan qabano wayaktasu uu qisaasanaya qofkii mustaxiqa cala furi degdeg buu ku qisaasanaya fi lxarami xaramka dhexdiisa ku qisaasanaya walxarri kulaylki walbardi qawiga walmarada xanuunkii waayahay wuxuu ku yidhi qisaastu waa degdeg markiiba qofki waa laga qisaasaya loo sugsugi maayo masalada maanta waxaad moodaa innagu inaan sharciga ku baarmarsanna haddaad u fiirsa dadka maanta laga qisaasayo maxay xidhnaanaya toban sano iyo labaatan sano iyo waaasom qaar baaba ku dhintaba si xabsiga u jiraan taasina waa dulm mar haddii dadkii mustaxiqiinta ay joogaan iyagoo qaangaad ah qofkiina ha looga kisaasay dheheen waa in looga kisaasa in dib loo dhigo ma banaano in dib loo dhigo ma banaano waaya xaramka dhexdiisa xataa la iskaga kisaasaya iska dhaaf in xaramka lagaba saaraba xaramka dhexdiisa hadduu qof ku dilo waa looga kisaasaya maxaa yeele xadiis baa wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maka ayuu soo galay yom alfatxi markaasa waxaa la yidhi nabiga uu hore ugu xukumay in la dilo ibn khadal dhihi jiray ayaa waxaa loo sheegay nabiga alayh slat inuu kacbada ku dhegan yahay markaasaa nabig wuxu salaatu wasalaam iqtuluuhu dila isagoo kacbada ku dhegan buu dila manaa xaramka dhexdiisa ku dilu leyahay nabig alayh slat slam waaya wa fi lxarami xaramka dhexdiisa lagu dilaya walxar kuleylka lagu dilaya di lagu jira wati kulul herkulku meel daran marayo waa la dilaya ilaan waxa u badan uu samaynaya waxa wey qofkii dee dee u dhinto oo halis u galo dee inuu dhintona waa la rabaa naftigu u fududaynaya qofki qabowga daran waa sas hadduu qabow daran jirana waa qisaasti waa la fulinaya maxay arrinkaas wuxuu ka qayb qaadanaya dilkii qofka xanuunka hadduu xanuunsan yahay xataa la dhihi maya ha bogsade balukaada ha caafimaadee isagoo xanuunsan baa qoorta laga goynaya oo laga qisaasaya maxaa yeele qofka kulliya waa la dilaya soo ma maxaa caafimaadkiisa loo sugayo watuxbas waa la xabaasaya alxaamilu gabadhii uurka lahayd fii qisaasi nafsihi nafta qisaasteeda widarafi ama xubinta qisaasteeda xataa turdico ilaa ilmihii ay ka umusho oy ka nuujiso alibaa dambarki wayastanii uu ku kaaftoomo biayri ayrki aw mase fiaami xawlayni laba sano waxa weeye naasgoyntiisii uu gaaro ilmihii waiixu muctamad waxa wey tasdiiquha gabadhi in lagu rumaynayo fii xamliha uurkeeda bikayri makhilatin iyada oo waxa weeye calaamad ayna jirin calaamad la'aan baa lagu rumaynaya haday uur sheegatay inay uur leeda gabadhii waxa weeye qof dishay waa lagu rumaynayaa sheegashadeedii wuxuu ku yidhi gabadhu hadday uur leedahay nafna laga qisaasayo ama xubin laga goynayo iyadoo uur leh xubintii laga goyn lana dili maayo uurkeeda ku jira ilmaha uurkeeda ku jirana xor buu leeyahay ilaa ilmihii oo ilmihii ay naaskii nuujiso weliba dambarkii ay nuujiso haddii loo helo marka gabadh kale oo ilmihii nuujisa oo ku kaaftoomo waa laga qisaasaya haddii la waayana ilaa ilmahaas waxa weeye naaska ay ka goynayso laba sano ay naaska ka goynayso ka guranayso waa loo sugayaa kadib baa laga qisaasaya soo nabigu alah slam uu sameeyey gabadhii haamidiyada ahayd ee zinaysatay iyada oo muxsanad ah nabigu u timaada alayhi salatu slam iyadoo uur leh dabeetna nabig ala slam u i ilmahan ilaa ad ka umusho waxa weye laguu filmaya xadkii dabeetna marka ilmihii umushee nabigu u timid iyadoo ilmihii sidan wuxuu hi ilmihii naaska soo nuuji ilaa ilmihii kaa kaaftooma kadibna nabigu alah slam bay muddo kadib u timid ilmihii oo naaska kaaftoomay khubsi gacanta ku haysta oo khubsigii cunaya markaasuu nabig ala slam xaddi ku fuliyey marka qisaastiina waa saas oo kale taasi waa xadkii qisaastiina waa lami gabadhi hadday sheegato qof dishay inay uur leedahay calaamadan aysan ka muuqanin xataa calaamadii uur kama muuqataba waa loogu rumaynaya maxaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka xaaraantimiyey gabadhii inay qariso wax uurkeeda ku sugan walaa yaxilu lahuna an yaktuuna maa khalaqa allahu fii arxaamihin marka wax uurkeeda ku sugan ama uur ha ahaado ama xeed ha ahaado ayadaa lagu aaminay saa darteed wlkeedabaa laga qaadanayaa wa tuxbas waa la xabaasaya alxaamilu gabadhii uurka lahayd fii qisaasi nafsi nafta qisaasteeda wadarafya ama xubinta qisaasteeda xataa turdacu ilaa ilmihii ay ka nunsaaliba aadan barkii wayastayni uu ku kaaftamo biayri heyrkeeda oo mise fi taami xawlayn laba sano ay naaskii kaga goyso xataa fi taami xawlayn yani ilaa laga gaadho ilmihii in ay naaskii ka jarto wsaxiixu muctamad waxa wey tasdiiquha in lagu rumaynaya gabadhii fii xamliha uurkii ay sheeganayso biayri makhilatin calaamad la'aan halkaa inagu joogo wallahu taala aclam wsal allah wslm cala nabiyina mxamed